bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi ajmaciin maanta oo ay tahay maalin talaada ah bisha islaamka oo rajabna ay tahay labo taariikhda nebiga caleyh الsalaatu wasalaam kun iyo afar boqol soddon iyo saddex ay tahay ee ku aadan laba iyo labaatanka bisha shanaad laba kun iyo laba iyo tobanka milaadiga ah yaa waxaan rabnaa maanta inaan meeshaan ka bilaawno kitaab oo min kutubi naxwa kamid ah ismigiisana mulxat licraab la yihaahdo ninkii hore ula socday waxa weeyaan tasjiilkii aan soo wadnay naxwada oo kitaabkii ugu dambeeyey mutamimat licraab mutamimat lajrumiya u ahaa muddo dheer baa ka soo wareegatay oo laga yaabo inay toban bilood ku dhowdahay marka waxaan kitaabkaas markaan dhammaynay aan ballan qaadnay inaan ku xiji doono ajruumiyada matnigeeda inaan icraabno taasna waxaan u dooranay mulxada aan kaga wareeganay waxay ahayd maadaama maxaan ku idhaahdaa mulxada ay dheer tahay waktigeennana aaduu u gaaban yahay mashquulkiina uu badnaa yaa waxaan markii hore aan go-aansaday in aan matniga ajruumiga aan icraabo marka eh, tiina waa ii suurageli wayso muddo dheer baa kasoo wareegata howlo kale baan ku mashquulay haddana waxaan aada go-aansaday in aan marlabaad ku laabto inaan naxwadii intii ka dhineed aan dhammaystiro marka sidaas markii aan doono inaan kusoo laabtoy haddana waxaa ii muuqatay bani aadamka sidiisaba waxyaalaha asiga u muuqda way isbadbedeli karaan inan mulxadi aan dhammaystiro isagoo kitaab jadiid ah intii kii hore lagu laaban lahaa maadaama waqtigii aan markii hore ka bakhiilayn aan ii suurageli waysay mar labaad hadaa inaan ku laabta aan doono inaan inaan mulxadi icraabo sidaas baa haddana ii muuqatay marka waxaan aada ugu nasiixaynaa dadka dulaabtaa ah inaysan markii kutubta uu akhrisanayo inaysan caatifo ka noqonna tartiib ay noqoto wabitaali mulxatu licraab inuusan dhagaysanin isagoo ajruumiyadii iyo mutamimadii aan si fiican usoo dhagaysanin aanan soo fahmin uusan kitaabkan usoo gudbin way kala horeysaa kutubta maraaxisheeda mar badan baana ku baraarujiyey waxyaalaha keeni karo qofka naxwadii in sidii la rabay uu fahmi waayo inay waxyaalaha kamid yihiin tartiibkoo ka dhumo kitaab awoodkiisa awoodiisa ka baxsan ama aan munaasib ahayn ninka mubtadi ah inuu bilowdo kadibna ay ku dhacdo e, ixbaad oo qofkii e, qalbijab uu ku dhaco wixii uu markaa la socon waayo niyadii naxwada u lahayna ay ka baaba'do wabitaali waxa weeyaan kitaabkan hadda waxaan ugu gol oo aan ka doonayna waxa weeyaan inaan icraabna matnigiisa oo ah shicirka ah ulajeedadana ay tahay ardayga in la baro ama lagu tadriibiyo sidii alfaada luga alcarabiya uu kala tafkiiki lahaa uu kala furfuri lahaa ecraabtu wax badan bay ku furfurtaa laakiin waxay ku xiran tahay inaad ajruumiga iyo amhiladii ajruumiyada laga bixiyey icraabteeda bitafsiil inaad si fiican u fahamtid haddana iyadoo faahfaahsan mutamimada ay kugu soo marto haddana aad sidaa u fahamtid kadib markaa mulxada aad kusoo xejisid marka waxaa laga yaabaa qofkii in muqadimadii maxaan ku irahdaa kitubtii naxwada ahayd inay u hagaagto marka taa waxa weeyaan inuu yidhaahdo icraabtan ninka kitaabkan alifay mulxat اlcraab waxaa la yidhaahdaa min barakat اlcilmi nisbatuhu ilaa qaa'ilihi qofka cilmigaas eh, sabab u ah in eh, maxaan ku irahdaa la ogaado marka mulxat اlcraab ninka mualifkiisa ama qoraagiisa waxa weeyaan magaciisa waxaa la yidhaahdaa alqaasim ibnu caliyin ibni muxamed ibni cuthmaan magaciisa kaas weeyaan albasri macnaha magaalada basra la yidhaahdo oo dalka ciraaq ku taalo yuu deganaan jiray waxaa eh, la yidhaahdaa kunyadiisa ama naaneystiisa abuu muxamed alxariiri eh, reer basra waan baa niriyey waxaa la dhalay markii taariikhda hijrada ay ahayd ee afar boqol iyo afartan iyo lix markay ahayd baa la dhalay macnaha qarnigii shanaad oo hijriga ah yuu ku dhex dhashay ninka dadka culammada meeshaa joogo baqdaad waxaanu ognahay lislaam bay ahayd wakhtigaas oo caalamu lislaami meesha oo maxaan ku irahdaa oo qiblat lculamaa ay isugu yimaadaan xadaaradana aada ay uga dhisantay sababtana waxa weeyaan waxaa aada ugu badnaa maxaan ku irahdaa nolosho iyadoo nahrigii furaad liira uu mari jiray dhul barwaaqaysanaa ahayd cilmiga iyo dadka deganaashidiisana waxay raacdaa meesha nolosha wanaagsan ay ka jirto wabitaali culamado dhan meelaha ay isugu yimaadeen bay ahayd almuhim ninkaa ah waxaa lagu yaqiinay nin adiib ah culumta weliba maxaan ku irahda qeybka luqawiyaadka ah aada baaric uga oo macnaha waxaa weyaan ku tilmaanaa yuu ahaa waxaana ku tusinaya waxaa la yihahdaa kitaabu kitaabuhu almaqaamaat ee loogu darloogu magac daray almaqaamaat alxariiriya magiciisa loo raaciyey waxaa la laleeyahay yadulu calaa maqaamihi ninkaa intuu eh, darajada uu naxwada ku lahaa iyo culuumta kale oo eh, taabacsan oo eh, culuum al aala la yidhaahdo dhan nin aada ugu tilmaaman buu ahaa marka min mualafaatihi kitaabkaasaa kamide kitaabka mulxat licraab baa hadana kamide wuxuu dhintay baa laleeyahay markii ay hijrada ahayd e, maxaan ku iraahdaa e, lix iyo labaatan iyo shan boqol shan boqol iyo lix iyo lix iyo toban aan dhaha marka waxaad dareemaysaa qarnigii shanaad iyo qarnigii lixaad buu wax ka galay intaas buu ninkan uu noolaan jiray noloshiisa intaasay ku aadanayd waxyaalaha uu noo reebay waxaa ka mid a ah kitaabkan yar ee mulxatu licraab la yidhaahdo miisaadkiisa waxaa kamid ah eh kitaabka mulxatu licraab la yidhaahdo waxa weeyaan marxala ninka mubtadi ah markuu kutubta ibtidaa'iga uu ka soo baxo kutubta mutawalaadkana uusan gaarin jisriga uu dhaxeeyo ee labadaas kitaab xariiriya yuu ka mid yahay kutubtiis marka waa kitaabtan waxa weyaan isagoo naxwo ah yaa haddana waxaad ku arkaysaa jawdat eh, alasaaliib sidau waxa uu akhriyay wanaaga ay eh, isugu dubarida alfaad waxaa ka faaiidaysanaysaa luga alcarabiya inay kuu sahlanaata ah marka kitaabkaas mualifkiisa kaa weeyaan kitaabka magiciisa waxaa la yidhaahdaa mulxat icraab mulxat icraab waxaa ay ka timid baa le kelimada mulxa la yidhaahdo min almaliixa waxa wanaagsan mulxa macnaha wanaag weeyaan kelimada oo mufradkeeda ah waxaa la yidhahdaa almaliixa jamaceedana almulax baa la yidhaahdaa kulligeed kelimadana macnaheeda waxa weeyaan macna albahja wa xusni almandar qoraxda macnaha qoraxda iyo qofka mandarkiisa ama fiiradiisu aada u fiican baa ayaa la yihahda fulaan maliixulwajhi a laleeyahay ninkan wejigiisa miduu iftiinayo uu qurxan yahay waay marka mulxat licraab haddii la yihahdo macnaha waxay noqonaysaa icraabta quraxdeedii a ninkii rabo inuu icraabta fahmo kitaabka quraxda icraabta loogu aado waa kitaabkan marka mulxa iyo milxa ay kalaata milxi haddii la yihahdo waa cusbo waay ayd xataa macnaheeda ma fogo haddii milxat licraab la dhihi lahay xataa musanifka ma uusan dhihin magacausan u bixinan annaga uma bixi karno eh, icraabta cusbadeeday noqon lahayd oo cusbada sidii raashiinka loogu qurxiyo yaa tan icraabta loogu qurxiyaa noqon lahayd laakiin hadda waxa weeyaan quraxda icraabta hadda lagala jeedaa mulxat licraab haddii aad rabtid macnaheeda saas waa sidaan hore usoo sheegnay waxaan doonaynaa icraab manduumati mulxa mulxada kitaabka la yidhaahdo oo shicirka ah in ayadaas la icraabo walajeedadana waxay tahay in daalibka la baro sida eh, maxaan ku irahdaa icraabta luga alcarabiya sida wax loo icraabo marka waxaan doonaynaa kitaabkan bidaat ulajeedadeenna waa icraabta waay qawaaciddii iyo maxaan ku irahdaa amhiladii iyo ikhtilaafaadkii inaan hadda meeshaan lagu sheega ma aha kitaab kasta waxbaa loogu aadaa haddii la yidhaahdo kitaab kasta in wixii macluumaad naxwad oo dhan halawada dhex dhigo ardaygii waxay u dhalin kartaa caajisnimo bay ku dhali kartaa sidaas awgeed yaa waxa waaye yaanan doonaynin in wax badan oo qawaacidda aan ubanbaxno annuqta athaaniya waxa weeyaan alicraabu taabicun lilmacna soomaalida markay wax laqbeynayso ninkii wax un naxwada ka fahmay mujarad markii wax la laqbee icraabta meesha ay ka jirta waad fahmaysaa arday markuu mubtadia yahay waa goonigeeda laakiin wax yar haday u baxaan oo hadda labadaas kitaab oo kale si fiican u soo fahmo icraabta kitaabkan markii icraab la rabo waxaa ka horeeya waa lagu laqbeynaya laqbadaas waxaad ka fahmaysaa ecraabta meesha ay kaa jirto walidaalika waxa weeyaan fahmu lmacnaa juzu licraab ayaa la yidhaahdaa marka daalibka eh, waxaa madluub haddana ka ah waxa weeyaan wax kasta sidii la rabo looma fahmi karo ecraabta markaad gelaysid waxaa la rabaa in labaatanka soddonka afartan beydoo ugu horeeyo waxaa laga yaabaa icraab badan inaadan macnaheeda fahmaynin laakiin min min mutaalabaati fahmi lmacnaa min mutadalabaati fahmi alcraab waxaa ka mid ah in icraabta wixii aad fahamtay iyo wixii aadan fahminba kor inaad ka xifdisid shayga markuu maskaxda kugu jirood kor ka xifdisan tahay hadhow macnihiisa inuu kuu qeexmo wax sahlan waayo wabitaali ardayga waa inuu isku kalifo marka ugu horeyso awjuhu licraab inuu sideeda uu sheikha ugu icraabay inuu sideeda kor kaga xifdiyo waxaa ku imaantoo doonto bimuruuri zaman waxaad aada xifsaneed si tartiib tartiib ah bay ku dhacayaan wabitaali icraabta waxay u baahan tahay isdhib marka hore aada isdhibtid marka dambe waxaa imaanayso shay kasta adigoo meeshoodii ku icraab lanna waxa weyaan waxaan icraabtu lyihaha waa mukarar haddii konton bayd aan icraabno wax nagu cusub inay yimaadeen wax yar weeyaan marka saddex boqol iyo lixdan beyd taqriiban waa kitaabka marka konton bayd aad si fiican u fahamtid waxa kale waxay kuu noqonayaan ku durduri bay kuu noqonayaan laakiin marka hore waxaa la rabaa in sidii maxaan ku idhaahdaa lagugu icraabay inaad u keentid fahman wa xifdan haddii fahmiga uu dibkaaga dhacane xifdigeeda inaad kor ka xifdisid waxyaalo badan yaan annaga markii hore uu sheikha noo ecraabo sheekh yuusuf ibraahim xafidahu raximahu nin sheikhaas oo de laga yaqiinay soomaaliya shariif yuusuf yaa noo akhriya runtii khayr allah ha siiyo ilaahay dembigiisana ha dhaafo eh, waa nin mutamayiz buu ku ahaa caalamulislaami iska dhaaf soomaaliya eh, lugawiyaadka iyo fiqiga asiga mathiilkiisoo kale aada buu u yaraa soomaalidana aada uma aysan aqoonin eh, gurigiisa buu noogu akhri jira annaga iyo majmuuca min atulaab ah marka runtii manhajkiisa waxay ahayd ardayga inuu markuu habeen dambe yimaado kullu maa sabaqa tadriisuhu maaha shalay wixii la akhriya maaha kitaabka hadduu aakhirka joogo waxaa laga weydiinayaa meel kitaabkii eh, kamid ah walow bacda eh, labaatan maalmood ka horba hala akhriyo ninkii sidii uu sheekha u ciraabay keeni waayo waxaa weyaan digniin baa la siin jiray inuu meesha isaga tago ama eh, icaadatu nadar inuu isku sameeyo wax badan baa runtii aan ka faa'iidaysana aniga waxaan dhihi karaa naxwada asigaasaa sabab ilaahay noogaga dhigay inaan wax badan ka fahmno nin wax fahmaya luqada carabigana bitalaaqa ugu hadlaya asagoo hadda caalam eh, islaami carabi ahoo kale intuu tegay jaamacadan aan kasoo dhigan lafoolo buu wax ka dhigtay mar baa waxaa layihi ashar buu intuu tegay baa markii imtixaan laga qaada shahaadadii hore baa laga siiyey waxaad u baahan tahay maba yaa lagu yiri ficlan sidaas uuna ahay alxaqu yuqaal marka raxmat ullaahi caleyh walidaalika e, markaan hadda icraabta aan gelayno waxaan u icraabaynaa si mufasal ah oo kala baxbaxsan markaan ilaa konton beyd aan icraabno waxaa noo imaa doonto hadda intaan dhihi doon marka hore ficlun maadin mabniyun cala alfatxi markaan hadda dhehayn hadhow ficil maadi baan iska dhihi doonaa waxa kale adigaa dhamaystirinaysa liannahu nafs almacnaa bay noqonaysaa marka sidaas baan waxaan leenahay aan kitaabkii ku bilaabayna marka bismi illaahi araxmaan raxiim muqadimatu naadimi ninka oo naadimka naadim waxaa la yihah ninka gabayka tixda ninka tiriya naadim maa la yihahda marka wuxuu leeyahay abu muxamed alxariiri aqulu min bacdi اftitaaxi اlqowli bxamdi di طowli shadiid اlxawli wa bacdahu faafdal الsalaami clى الnabiyi sayidi اlanaami wa aalihi اlaطhaari khayri aali fafham kalaami wاstamic maqaali ya saa'ilii can اlkalaami اlmuntadim xadda wa nawca wa ilaa kam yanqasim ismac hudiita rushda maa aquulu wafhamhu fahma man lahu macquulu baab اlkalaam xad اlkalaami ma afaada اlmustamic naxwu sacaa zaydu wacamru mutabic wa nawcuhu aladii calayhi yubnى ism wa ficlu huma xarfu macna marka waa muqadimaadkii wa musanifku wuxuu leeyahay aqulu waxaan leeyahay min bacdi اftitaaxi اlqowli qowlkii ku furfurashadiisa gadaasheed waxaan leeyahay bixamdi di طawli allaha siismada u saaxibka e xamdigiisa aan ku furfurta kadib waxaan leeyahay allihii shadiidi ilxawli awoodiisa ay badneed waxaan leeyahay fa afdalu salaami sidaas eh, inay tahay maquulu inay tahay ina aquulu waxaan leeyahay min bacdi iftitaaxi lqowli qowlkii markaan ku furfurtay bixamdi tawli aan ku furfurtay kadib waxaan leeyahay fafham kalaami wastamic maqaali inay tahay maquulu qowlka waa dhici karta ama aquulu waxaan leeyahay min bacdi iftitaaxi lqowli yaa saa'ilii can اlkalaami اlmuntadim maquulu qowlka kitaabka dhan waxa waaye min xayثu اlicraab haddii laga fiiriyo maquul qowl buu noqonaa qowlkaas oo la yiri ou aquulu yiri wuxuu oraahdiisi ku dhamaystir kitaabka dhan noqonaya laakiin ka icraab ahaan ama ka macno ahaan waxaa weeyaan sidii la rabay isuma qabsana hadeertaan liannahu musanifku wuxuu ri aqulu min bacdi iftitaaxi اlqowli wa bacdahu fa afdal salaam isma keeni karaan walidaalika wa bacdahu min xayثu alqaafiya haddii loo fiiriyo daruuri waa la-aanteed shicirka ma soconayo wa bacdahu fa afdal الsalaami calى الnabiyi saayidi اlanaami qaafiyadaas waxaa weyaan wasanka wuu ku hagaagaya laakiin min xayثu اlmacnaa wa bacdahudan min bacdidaas horaa kaga filan aqulu min bacdi iftitaaxi lqowli waxaan leeyahay fa afdalu salaami cala nabi allah yeelaan leenahay laakiin wa bacdahu in la soo celiyo macno ma laha min xaysu lmacna markii laga fiiriyo marka aquulu waxaan leeyahay min bacdi iftitaaxi lqowli qowlkii markaan ku furfurtay gadaasheeda bixamdidi tawli allaha cadiyada u saaxiibka ee xamdigiisa allihii shadiidi اlxawli awoodiisa aada u badneed wa bacdahu bacda alqowli waxaan leeyahay fa afdalu salaami salaam midda ugu fadli badan cala anabiyi alla ha yeelo nebiga korkiisa cala anabiyi nebiga dushiisa alla ha yeelo nebigii sayidi alanaami makhluuqaadkoo dhan sayid u ahaa wa aalihi wa calaa aalihi alla ha yeelo al adhaari ee tahirsanaa khayri aalin aalka ugu khayr badnaay nabadgelye korkooda allaha yeelo ee saasaa jirtee nin yahabow fafham kalaamii kalaamkayga faham wastamic maqaali qowlkaygana maqal marka maxaan maqlaa iyadoo la weydiiye oo kale wa markaasuu ri yaa saa'ilii midka i weydiinayow can ilkalaami kalaamki i weydiinayow kalaamkii almuntadimi isku isku isku aadanay muntadim waxaa la yidhaahdaa kalaamka iskudub isku duba ridan waay asalka waxa weeyaan waxa daa'imka ah oo sidooda u yimaado haddii la yidhaahdo darsigan uu sheeka akhrinaya muntadim waay macnaha maalin ma baaqdo waay haddii la yidhaahdo muntadim kuusha mathalan gabadha ay qoorta ku xiranayso haddii dunteedii ay wadato waxaa la leeyahay kuushaan waa muntadim lianna waxa weye xeragaasa isku aadinaya kulligeed marka muntadim waxaa cagsigiisa u ah wax kala firdhisan yaa cagsi u ah ama mutaqatic kala ah marka almuntadim waxaa loo jeedaa hadalka isku aadana oo haddii qawaaciddiisa iyo icraabtiisa la fahmo luqadaas carabigoo sidaa isugu aadan sida kalaamkeeda lagu heli kara haddaad i weydiisid xaddan min xayثu اlxad tacriifkeeda haddaad i weydiisid iyo wa nawcan min xayثu nooc kalaamka noocyaalkiisa haddaad i weydiisid inta u kala baxo iyo wa ilaa kam yanqasimu noocaas inta u qeybsamo haddaad i weydiisid waxaan ku leeyahay ismac i dhagayso hudiita rushda hanuun ha lagugu hanuuniye maa aquulu waxaan ku leeyahay i dhegayso wafhamhu waxaan kuu leeyahayna fahm fahma man shaksi fahmigiisa fahm lahu macquulun ay lahu caqlun nin caqli leh siduu wax u fahmoo kale hadalkaygu u faham sidaasuu musanifka nagu yiri marka intaa waxaa dareemaysaa musanifka wuxuu leeyahay marka ugu horeyso waxaan leeyahay markan ilaahay xamdigiisa ku furfurto bixamdi di meeshuu ka dhihilahay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin yaa wuxuu ku leeyahay xamdigii ilaahay baan hadalkayga ku furfurtay shicir markaad akrinaysa sidii la rabo kuuma suurogelayso aquulu waxaan leeyahay min bacdi iftitaaxi اlqowli qowlkii markaan ku furfurtay gadaasheed bixamdi di tawli allaha cadiyada u saaxiibka ah xamdigiisa markaan ku furfurtay kadib waxaan leeyahay allihii shadiid اlxawli awoodiisa ay badneed marka xamdiga ilaahay in lagu furfurta kitaab kastooo la bilaabayo waa sunna weeyaan iqtidaaan bikitaab اllahi tacaala kitaabka ilaahay qur-aanka wuxuu ka bilowdaa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin faatixada ugu horeyso min xayثu nuzuul faatixada qur-aana ka horeeyo iqra bismi rabika aladii khalaqa iyo wax badana ka hormaray laakiin min xayثu tartiib kama huwa kama alqur'aanu fi lowxi اlmaxfuud faatixada ugu horeyso marka ilaahay baa kitaabkiisa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin yuu ku furfurtay marka anagana iqtidaaan bikitaabihi baan alxamdu lilaahi marka kasta aan ku furfuranayna xamdigana macnihiisa waxa weeyaan athanaau cala allahi biljamiil wanaaga ilaahay ou leeyahay lagu mahadiyo xamdiga qiimaha ou leeyahay daraaddeed buu asaa ilaahay isku mahadiyey oo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilahi aladii anzla calى cabdi اlkitaab alxamdu lilahi faatir الsamaawaati alxamdu lilahi aladii khalaqa الsamaawaati wاlard waa ka qur-aanka alxamdi baa ka bat ilaahay baa asaa isku mahadiyey mar waxaa weeye xamdiga ilaahay waa haboon yahay oo liannahu ahlu lilxamdi kamaalkao dhan ilaahay baa iskale kamaalkaas oo kamaalu sifaat ilaahay uu leeyahay awgeed baan ku mahadinayna waa mar marna waxa weyaan likamaali incaamihi wاlixsaani ilayna ilaahay wanaaga uu noo qabta awgeed baan haddana aan ku mahadinaynaa marka ilaahay marna xamdi waa mutaystaa liannahu rab اlcizati wاljalaal wa marnana axsana ilayna jala jalaaluhu min khalqina laga bilaabo ilaa e, aan ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u baahanahay oo dhan oo noo towfiiri dunyan wa ukhra sidaasaa xamdiga loo yidhaahda marka di tawli waxa weeyaan ay fadli allihii fadliga u saaxibka ahay annagoo aan waxba ilaahay u qabanaynin baa ilaahay waxaad aragtoo nicmo ayuuna siinay oo awaluhaa waxa weeyaan ilaahay inuu ku abuuray caafimaad uu ku siiyey islaam kugu hanuuniyey haddana uu ku arsuqayo haddana uu markuu ku dilo haddii uu haddana ilaahay subxaanah watacaala kuu naxariisanayo intaasoo dhan shadiid alxawli bimacnaa waxaa weeyaan shadiid alquwa ilaahay asaa isku magacaabay dulquwati اlmatiin ilaahay awoodiisa xad ma laha qaadiru calaa kuli shay wa huwa calaa kuli shayin qadiir markaasuu iri fa afdalu salaami nabadgelyatan ugu fadli badan cala nabiy ha ahaato markaa nabiga aan salaam ugu ducaynayna waxa weeyaan inuu ilaahay ka nabadgeliyo wax kastoo makruuha nabiga inuu ka ilaaliyo fii jasadihi wa fii risaalatihi oo macnaha dacwadii ou rabayna ilaahay sidii rabay u mariyo meeshuu rabay u mariyo asigana uu makruuh oo dhan ka ilaaliyo asalaam min asmaa illaahi tacaala assalaamu almu'min almuhaymin min asmaa'ihi bay ka mid tahay ilaahay markii macnaha salaam lagu magacaabaya bimacnaa ana allaha tanazaha can kuli naqsin wa cayd salaamta ilaahay markii markaan salaam nebiga ugu ducaynaynane waxaan ilaahay ugu baryaynaa nebiga xumaan oo dhan ilaahay inuu ka nabadgeliyo marka nebigii sayid alanaami makhluuqaadkao dhan sayid u ah waxaa laga soo qaatay qowlu nabiy sal allau aleyh wasalam ana sayidu waladi aadama walaa fakhr haddii uu nebiga noqday aadam awlaadkiisa dhan sayid hadduu u noqday wixii ka dambeeyana min baabi awlaa makhluuqaadka ko dhan sayid buu u yahay wa aalihi nabigay ku cadfan tahay fa afdalu salaami cala nabi alla ha yeelo wa calaa aalihina alla ha yeelo marka musanifka nabiga sali iyo salaam buu naga mutaystaa shicirkii marka awgeed baa salaam uu ku kaaftoomay ma dhihin fa afdalu salaati wasalaami ma dhihin liannahu taas haddii liiraa markay ugu yaraata laba beydo kale u baahnaan lahayd sidaas buu usoo gaabiyo salaamtuu kaga kaaftoomay liyunabihaka in ay meeshii salaadina ku jirto adigaa marka lagaa rabaa sala allahu calayhi wasalam inaad isku dartid wa aalihi wa calaa aalihina alla ha yeelo al adhaari ee tahirsanaa nebiga aalkiisa laba macnaa loo leeyahay marna yuطlaqu laal wa yuraadu bihi atbaacuhu sala allahu calayh wasalam nebiga wixii raacoo dhan atbaacdiisa waa loola jeeda marka atbaac haddii lagu fasiro waxaa ummatu maxamed oo dhan baa soo wadagalayso wixii diinta qaato dhan marna yuطlaqu al wa yuraadu bihi qaraabatuhu nabiga qaraabadiisa loola jeedaa oo oy ugu asaxsan tahay inay banuu haashim wa banuulmuطalib inay yihiin aalka nabiga ayagoo muslimiinta xaqa ay leeyihiin ay leeyihiin yay hadana xaqguni a nagu sii leeyihiin oo liannahum ay qaraabada nebiga ay noqdeen yaa haddana aada loo sii jeclaanaya waalihi wacalaa aalihi alaطhaari khayri aalin aal ugu khayr badnay wax qof qaraabo la noqdo qaraabo qof lala noqdo dhan waxaa ugu fiican nebigu qaraaba lala noqdo walidaalika qoladii kufaaru quraysh markii dacwadiisa kasoo horjeesteen nebiguna uu kafilay dadka ugu horreeya rumeeya inay noqdaan yaa ilaahay wuxuu ku yidhi qul laa asalukum calayhi ajran ila almawadata fi lqurba waxaad ku tiraahdaa baa lagu yidhi nabi maxamed war wax kale haddaadan igu ilaalinaynin waxa waaye bal qaraabadii aan ahayn igu ilaaliya diintii aan eh, idiin keenay haddaad igu diidaan bal qaraabanimadii igu ilaaliya sidaasaa lagu yiri marka taas macnaheedu waxay tahay qofka eh, haddii xataa aad eh, mabdaa isku diidaan qaraabanimadii in ilaa xuduudkeeda oo sharciga ogol yahay in lagu ilaaliyo qofka hadduu gaal yahay xataa asigoo gaal ah oo aada mabda isku diideen qaraabanimadii meelana laga xariiri bay leedahay waatii asmaa ay hooyadeed markay u timaaday iyadoo islaamkii aan weli qaadanin yay nebiga weydiisay ay tiri hooyaday baa ii timid waana kaafirad oo mushrikad weeyaan marka xariir bayna iga rabtaa inaan wax macnaha wax siiyo ma sameeyaa mase gaalnimo maadaama ay tahay waaba gooyaa nebigu wuxuu amray inay xariiriso oo waalidnimadii iyo qaraabanimadii in la ilaaliyo marka musanifku wuxuu iri fafham kalaamii kalaamkayga faham wasmac wastamic maqaali maqaalkaygana dhug u yeesho istamic samaaci istimaac ay kala tahay samaac waxaa la yidhaahdaa adoo iska socda dhegtaada wixii ku dhaca isticmaalna waxa weyaan an taqsida ilaa istimaaci kalaami fulaan wastamic maqaalii saas weyaan markaasuu musanifku wuxuu uri yaa saa'ilii midka i weydiinayow can ilkalaami kalaamka iweydiinayow kalaamkii almuntadimi isku duba ridnaay oo isku aadanay ee tixna ninka i weydiinayow xadan min xayu xadan min xaddin xagga xadnimadiisa iga weydiino xadka waa tacriif xad waxaa la yidhaahdaa inuu tacriif iyo xad iyo maxaan ku irahdaa istilaax waa isku meel xad waxaa la rabaa inay noqoto shaygan xadidhu markii lu yihahdo an tuxidahu bitacriifin shaamilin jaamicin maanicin shayga oo la tacriifinayo xadka waxaa la yihahdaa wixii lagu tacriifinayo in waxaa la tacriifinayo dhan tacriif kulmi karoo dhan inaad keentid oo jaamic lijamiici aqsaamihi wa maanic min dukhuuli lgayri calayhi tacriifka waxa weyaan markuu tacriif sax noqonayo inuu jaamic maanic yahay jaamic waa inuu yahay shayga la tacriifinayo o dhan wax ka baxsana inay jiraan soo hoosgeli karaan maanic inuu yahay oo shay kale inuusan tacriifkaa soo gelayninaa laga raba ninka marka kalaamka xadkiisa iyo nawciisa i weydiinayo wa ilaa kam yanqasimu kalaamkii intou u qeybsamaa ninka i weydiinayo ismac maqal hudiita rushda hanuun ha lagugu hanuuniye ma aquulu ismac ma aquulu waa jumladan hudiita rushda jumla muctarida waa wafhamhu faham fahma man shaksi fahamkiisa faham lahu macquulu lahu caqlun nin oo fahmi nin caqlila siduu wax u fahmayo kale hadalkayga u faham sidaas baa lagala jeeda marka maqطacaan hadda aan icraabno oo hadda aan soo dhammayno muqadimada ah eh, hordhaci aan dhihi lahaa marka eh, waxaan kaa eh, aan aan u malaynayaa markaa ama lagaa rabaa nin icraabtii e, oo miithaalkii ajruumiga soo ecraabay fahmsoona fahmay mutamimado oo macnaha haddana faahfaahsan soo fahmay sidaasaa lagula dhaqmaya laakiin haddii aadan intaas soo marin haddii aad soo martayna aanan fahmin weli inaad dib u laabatid yaa lagaa rabay marka icraabta e, waxa weeyaan e, inta hore unbay laga yaabaa in haddana kugu adkaato aqulu min bacdi اftitaaxi اlqowli bxamdi di طawli shadiid اlxawli aqulu ficlu mudaaricu marfuucu wcalaamatu rafcihi damaة ظaahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu ana aqulu ana haddii ficil la sheego faacil meesha ka raadi faacilka inuu muuqdo iyo inuu qarsan yahay hadduu qarsan yahayna fii quwati lmanduuqi buu lamid yahay faacil ma la goyn karo cumdat lkalaam uu kamid yahay hadaad maqashid cumdat lkalaam ficil iyo faacil ficil naaib faacil mubtada iyo khabar weeyaan mubtada hadaad lagu icraabo khabar raadi ficil hadii lagu sheega faacilkiisa raadi wahaakada marka aquulu ana ay macnihii ka dhigan tahay mana in la muujiyo ma banaano oo aquulu ana lama dhahayo walidaalika waxaan ihi faacilkii mustatir wujuuban waxaad ogaanaysaa meelaha faacilka oo oo in la qariya ay waajib ka tahay qeyb ka tahay ficilka mudaaric oo hamsatu lmutakalim lagu bilowday aquulu waxaa lamid ah haddii nuunu eh, almutakalim lagu bilowday naquulu wujuuban naxnu alaleha iyadan haddii taa oo ficil mudaaric lagu bilaabay taquulu hadii la yidhahdana anta saddexdaas ficilka mudaaric faacilkiisa in la qariyo waajib waay haddii ya lagu bilowdo oo yaquulu la yihahdo huwa baa la qadaraa wujuuban maaha jawaazan waa lianna waa la muuji karaa marka aquulu ficlu mudaaricu marfuucu wcalaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu ana wاljumlaة min alficli wاlfaacili aquulu laa maxala laha min alicraab liannahu idaaba hadalka lagu bilowdo jumla mustanafa weeyaan min bacdi min xarfu jarin bacdi ismu majruuru bimin wa calaamatu jarihi kasrat daahiraة fi aakhirihi min bacdi jaar wa majruur mutacaliqu baqul haddaad daraf iyo jaar iyo majruur aada aragtid waa inay ficil ama isim mushtaqa ah midkood inay ku tacaluqaan walidaalika fiiri aquulu waxaan leeyahay min bacdi iftitaaxi اlqowli qowlkii markaan ku furfurtay kadibkeed waxaan leeyahay min bacdidaas aquulu baad yay ku tacaluqdaa marka min bacdi jaar wa majruur mutacaliq baquulu bacdi mudaaf iftitaaxi mudaafu ilayhi majruur calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi iftitaaxi mudaaf alqowli mudaafu ilayhi majruur calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi bxamdi albaau xarfu jarin xamdi ismu majruur bilbaa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliq baqulu la aljaaru wاlmajruuru mutacaliq biftitaax dheh aquulu waxaan leeyahay min bacdi iftitaaxi اlqowli qowlkii markiin ku furfurtay gadaasheeda bixamdi di tawli aan ku furfurtay allaha cadiyada u saaxiibi xamdigiisa aan ku furfurtay fiiri marka xamdigii wuxuu ku tacaluqaa jaari majruurka iftitaaxa oo masdarki ah iftitaax waa masdar mudaaf ah masdarka wuxuu kamid yahay waxyaalaha lagu tacaluji karo walow jaamidba ha ahaado marka bxamdi jaar wa majruuru mutacaliq biاftitaax dheh xamdi mudaaf dii mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jarihi lyaa niyaabata can اlkasra lanahu min alasmaaءi اkhamsa dii mudaaf aطawli mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jarihi kasrat daahiraة fi aakhirih hadda ninka ardayga oo mubtadi ah haddii la yiraahdo thuu maalin icraab waa garanaya ama asigoo majruur oo dii maalin haddaa dii maalin aad garatid thi tawlina inaad garatid waa thi lfadli thi lincaami diidaas waa min alasmaa alkhamsa asmaa lkhamsa ajrumigaan soo dhaafna tacriifkooda intay ka kooban yihiin oo shan ama lix ah sida loo icraabo waa soo dhaafno annaha turfacu bilwaawi wa tunsabu bilalifi wa tujaru bilyaa maadaama hadda meeshan mudaafu ileyhi ay tahay majruur bilyaa baad leedahay maanta dhi mudaaf aطawli mudaafun ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi duuda waxay khaas la tahay eh, in isim jinsi oo oo caam in loo idaafeeyo oo shay gaara looma idaafayn karo waatan soo dhaafnay min tacaariif min shuruuطiha an takuna mufradata mukabarata mudaafata wa an takuna idaafatuha ligayri yaai اlmutakalim w an yudaafa duu ila smin jinsi daahiri waatan soo niri ayib shadiid اxawli shadiid اlxawli shadiidi صifaة lidii wa صifaة اlmajruuri majruur wa calaamatu jarihi اlkasra shadiidi mudaaf alxawli mudaafun ileyh majruur wcalaamatu jiri kasratu daahiratu fi aakhirih soomaalida isdilaaxay u samaysatay marka sheyga uu sifayay waa la jiidaa ditawlkii allihii oo shadiidi lxawli ahaa sifo waay allihii aad ku sifaysay markii hore inuu ditawl ou yahay allaha siismada u saaxibka ah haddana waxaad ku sifaysay inuu shadiid lquwa inuu beydkaas sidaasaa lagu icraabaya ninkii intii hore soo maray way u sahlanaanaysaa wa bacdahu fa afdalu salaami cala anabiyi sayidi alanaami wa bacdahu waawgaas waaw istinaaf iska dheh bacdahudaas hadda meesha waxay u joogtaa mahmaa amaa bacdu meeshii laga dhihi lahaa amaa bacdu fa afdalu salaami saasay ahaan lahayd inkastoo ama bacdu meeshaan macno ayna ku lahayn sababta waxaa weeyaan aquulu min bacdi iftitaax ilqowl haddaadba tiri qowlkii markaan ilaahay xamdigiisa ku furtay gadaasheed waxaan leeyahay waxaa lagaa sugaa maquulu qowlka fa afdal salaam inay noqoto min xayثu lmacna saas waay wa bacdahu waxaa loo keenay wasanka in lagu hagaajiya sidaan hore kugu sheegay wa maca daalika idoo saas meesha joogto iyo icraab waxay u baahan tahay in la keeno qolo waxay leeyihin wabacda hudaas amaa bacdu ay ka dhigan tahay oo waa naaiba amaa bacdu markii la amaadaasna waxay naaib ka tahay mahmaa yakun min shayin waa si owlaay ibnu maalik eh, amaaka mahmaa yakun min shayin wafaa litilwi tilwiha wujuuban ulifa marka amaadaas waa xaraf xarafkaasa ah wuxuu ka naaib yahay ismu shardi oo mahmaa yakun min shayin sidaasay asalkeedii ahayd laakiin meesha maadaama ayna macno ku lahayn wa bacdahu alwaaw bixasabi maa qablaha mistinaafiya iska dhe bacda darf mansuub wcalaamatu nasbihi fatxa daahira bacda mudaaf wlhaau mudaafu ilayhi mabniyun cala dami fi maxali jarin markan mabni leenahay mabniyaadka inaad korka xifdisaa rabaa damaa'iroo dhan waa mabni meeshay ku yimaadaan asmaau lishaara waa mabni asmaau lmawsuulaat waa mabniyaadkay ku jiraan asmaau lafcaal mabniyaadkay ku jiraan sidaa inaad u fahamtid mabniyaadka waa lix iyo todobo waxay ahaadaan inta kale waa mucrab marka inaad shaygan maxaa loo dhihi waay hadirtaan mudaafuu leeyihi marfuuc lama dhahay mabniyu calى dmi fi wاdarfu mutacaliqu baqulu aan iska dhahna inaan hadalka sii dheerayno oo la yidhaahdo naa'ibaة can maqaami ama annaa'ibati can mahma sidaasaa dad ay u craabaan laakiin takaluf aad bay u dheertahay taas darafkan wa aqulu bacdahu saas lean iska dhahno hadalkaas aan markaan ku furfurnay gadaasheed waxaan leenahay marka adarfu mutacaliqu bqowli maxduufin taqdiiru aqulu bacdahu ay bacda الاftitaaxi faafضل الsalaami calى الnabiy alfaau lilاstinaaf afضل mubtada marfuuc calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi afضل mdaaf asalaami mudaafu ilayhi majruur calaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi fiiri mubtadaha waxaa lagu garanayaa hadalkaa ka kacaya meesha agtiisa faafضل الsalaami salaamtan ugu fadli badan cala nabiyi nabiga korkiisa allah ha yeelo marka fiiri khabarka meeshuu ka dhacay cala nabiy inuu khabar yahay inaad fahamtid al raba laqbada aad ku fahamtid calaa xarfu jar annabiy ismun majruuru bcalaa wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruuru mutacaliqu bkhabari maxduufin taqdiiruhu kaa'inun waa tan ugu dhow waaye faafdal salaami kaainu cala nabiy yani cala nabiyidaas oo khabarka ah ayadaa jaari majruur khabar ma noqon karee waxay ku tacaluqdo oo meesha ku qarsan macnihina uu kutaab noqonaya khabar ah marka aljaaru wاlmajruur mutacaliqu bkhabari maxduufin taqdiiruhu kaainu kaainuntaas khabaru mubtada afdal khabarkeedii waay kaainu khabar mubtada marfuuc calaamatu rafcida madaahira cala nabiy nabiga korkiisa allah yeelo nebigii oo sayidi lanaami fiiri markaas sayidi sifatu linabiy wa sifatu lmajruuri majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi sayidi mudaaf alanaami mudaafun ilayhi majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi waljumlatu min almubtadai oo afdalu ah iyo wlkhabari oo anabiy cala nabiy ahay laa maxala laha min acraab saasaan iska dhahan ama haddii sidii horean u sheegnay wاljumlaة min almubtada wاlkhabr fi maxali nasbi maquul qowl aquulu waxaan leeyahay faafdal salaami haddaan idhahda saas u laqbayno aquulu waxaan leeyahay faafdalu salaami salaamtan ugu fadli badan cala nabiyi allah hadul yeelaan leeyahay haddii ay tahay maquul qowl waay haddaan aquuludaas maquul qowlkeeda fafham kalaami aan ka dhigno ama yasaali aan ka dhigno jumladan faafdalu salaami waa jumla iska muctarida ahoo oo liajli salaam cala nabiy sal alla alay wasalama loo keenay wa aalihi alwaawu xarfu caطfin aali macطuufu calى الnabiy wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi aali mudaaf wlhaau mudaafu ilayhi mabniyu calى اkasri fi maxali jarin ahaari aladhaari sifat lilaali wa sifat lmajruuri majruur calaamatu jari kasrat daahiraة fi aakhirihi khayri bayaanu lilaali ama badalu can ilaali waxaa weeyaan fiir icraabtadlaqbadaad ku garanay wa aalihi wa calaa aalihi hayeele alla hayeele aalkiyo aalkii aladhaari taas sifasaasay ku noqotay aalkii haddaa la yihahdo marartu birajulin aan soo mara rajulko kariimin rajul rajulkoo kariimin isilaaxa soomaalida wax craabto sidaasay ku heshiis sidii marka craabta sheyga u mucrab bisifa u yahay waa la jiidaa marartu birajulnan soo mar rajulkoo kariimin wa aalihi allaha yeele aalkiyo aladhaari saasaa laleeyahay ko khayri aalin ahaa hadaa tiraa bayaan waay wa aalihi aalkiisana salaam allaha dul yeelo khayri aalin ahaa hadaa tiraa bayaan waay hadaa tiraa waalihi aalkiisa allah yeela khayra aalin allah ha yeela hadaa tiraadana bedel waay bedel iyo bayaan isku icraab waay ila fi mas'alatayni walidaalika ibnu maalik wuxuu dhihi doonaa wasaalixan libadaliyatin yuraa fii gayri naxwi yaa gulaamu yacmura wa naxwi bishrin taabici lbikriyi walaysa an yubdala bilmardiyi buuri labadaas mas'alo oo alfiyada kugu imaan doonta waxaan ka ahayn kulu maa saluxa an yucraba badala jaaza an yucraba bayaana cadfu bayaan in la craabaa banaan marka waxaan leenahay khayri bayaanu lilaali bayaanka wuxuu kamid yahay cadfu bayaanka tawaabicda oo marka midka hore hadii uu majruur yahay khayri badalu min alaali wa badal majruur majruur ama aali khayri ama bayaanu w bayaan majruur majruur calaamatu jari kasra aahira labada joorbo khayri mudaaf aalin mudaafun ilayhi majruur calaamatu jari kasratu aahira hadda fiiri khayra aali alaleeyahay laakiin icraabte markii la icraaba khayra aalin weeyaan isimka imaa inuu tanwiin u noqdo ama mudaafun limaa bacdahu inuu yahay ilaa ida kaana maa laa yansarif inuu yahay mooye markaasuu wuxuu yihi fafham kalaamii wastamic maqaali fafham fahm kalaamii kalaamkayga faham wastamic maqaali alfaau xarfu caطfin ifham ficlu amrin mabniyu cala الsukuun marka waa in thaqaafaan u taqaanaa afcaasha qaarna waa mucrab qaarna waa mabni ficilka amar iyo ficilka maxaan ku irahda maadi inay mabni yihiin meeshay ku yimaadaanbo ficilka mudaaric bas ou mucrab ka yahay calaa madhab اlbasriyiin inkastoo reer kuufa ay qabaan ficilka amar waxa waaye waa mucrab oo fafham ficil amar mabniy mabniyin cala sukuun markaad leedahay waa madhab lbasriyiin qolada kuufiyiintu waxay leeyihin fafham ficil amar majzuumu calaamatu jasmihi sukuun waa icraabayaan laakiin sida saxiixaasi reerka basriyiin ay qabaan ifham ficlu amrin mabniyun cala sukuun haye ficilaa la sheegay faacilaa naga maqan faacilki maxaa waaye wlfaacilu damiiru mustatirun wujuuban taqdiru anta fafham anta ayuha lmukhaaabu ayib kalaamii kalaamii fiir kalaamkayga faham kalaamkaas mafcuul waay waxa la fahmayo fahmiga ku duldhacayaan alfaacil waxaa looga gartaa annahu yaqacu minhu lficlu hadda ninka wax fahmayo waa faacil waxa la fahmayana mafcuul waay kalaamkii kalaamii mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى maa qabla yaai اlmutakalimi manaca min ظuhuurihaa xarakaة الtanaasub kalaami mudaaf wlyaau wa yaau اlmutakalimi mudaafu ilayhi mabniyu calى الsukuuni fi maxali jarin waxay kamid tahay isim icraab lagu qadara haddaad aragti saddex kama marno imaa inuu yahay isim maqsuura sida muusa iyo ciisa iyo fataa oo kale inuu isim manquus yahay sida alqaadi alhaadi alraami oo kale iyo inuu yahay isim mudaaf ilaa yaa mutakalim saddexdaas isim bas a craab lagu qadaraa inta kale asmaada craabta way ka muuqataa mansuubu calaamatu fatxa daahira majruur calaamatu kasra daahira alaleeyahay laakiin isimka hadduu mudaaf ilaa yaa ou yahay fiir hadda waxay ahayd fafham kalaaman ay ahayd kalaaman mafcuulun bihi mansuubu calaamat nasbi fatxa daahir ay ahayd ayadoo kalaaman ah yaa ya mutakalim loo idaafay yaa lmutakalim haddii loo idaafeeyo yaa lmutakalim waxyaalaha ay rabto waxaa ka mid ah laa yunaasibuha ilaa kasru maa qablaha xarafka ayada yaa lmutakalim ka horeeyo in loo hoos dhigo sidii ya-di ay ku timaado marka kalaami gulaami beyti cayni ra'si zawjatii aad leedahay wixii ka horeeya waa la hoos dhigaa haba kordhignaada hadday rabaan marka waxaa lagu leeyahay haddii isimka la kordhigi lahay oo kalaamay la dhihi lahaa ya-di baad diidayso ayib maxaan samaynaynaa marka waxaan niyeysanaynaa kalaamidaas inay miimka kordhigan tahay aan niyeysanaynaa waxa loo meeshan loo saari waaye ya oo mudaafu ilayga ah yaa waxay rabtaa wixii ka horey in loo marka isimka lafdi ahaanna waa kordhiga lafdi ahaanna waa hoos dhigan yahay icraab ahaanna waa kordhigan yahay labadaasaan rabaa inaad kulmise marka kalaamii mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahiri meeshad ka dhihi laheed ade mansuubu calaamatu nasbi fatxatu muqadara calىa maa qabla yaai mutakalim oo kalaamay aduu yiha lamid tahay waxaa lagu leeyahay fatxadii waa la qadara inay muuqata waxaa u diiday ya-dan yaa lmutakalim ahoo tanaasub daraadeed oo ya-da maa qabligeeda ay hoos dhig rabta awgeed yaa u diiday maanta haddaad kalaamii craabteeda si xoogle u xifdisid waxa soo socdoo dhan waxawa iyad mukaray noqonayaan marka kalaamii mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadarat calaa maa qabla yaai lmutakalimi manaca min duuri xarakatu tanaasub ayib kalaamii mudaaf walyaau mutakalim mudaaf ileyh mabniun cala sukuuni fi maxali jarin jumladan fafham kalaami wاljumlaة min alficli wاlfaacil mafcuul bihi fi maxali nasbin maquul qowl aquulu waxaan leeyahay fafham kalaami hadday tahay waay haddii ay aquulu ya waxaan leeyahay yaa saaili ay tahayna jumla oo waxay noqonaysaa laa maxala laha min alicraab wاstamic maqaalii waxay lecraab tahay fafham fafham kalaami ay lecraab tahay alwaaw xarfu caطfin istamic ficlu amri mabniyu calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta maqaalي mafcuul bihi mansuub calaamaة nasbi fatxaة mqadaraة calى ma qabla ya اlmutakalimi manaca min duhuriha ishtiqaal اlmaxali bxarakaة اmunaasaba maqaali mudaafu ya mutakalimi mudaafu ilayh mabniyu calى sukuni fi maxali jarin hadaad marka kalaami iyo maqaali aad maanta fahamtid wixii lahalahoo dhan sidaasaad ku fahmaysa ayib yaa saaili yaa xarfu nidaa saailii munaada mansuub wcalaamatu nasbi fatxaة mqadaraة calى ma qabla yaai اlmutakalimi manca min duhuriha ishtiqaal اlmaxali bxarakaة اmunaasaba saaili mudaaf wa yaau اlmutakalimi mudaafu ilayh mabniyu calى sukuni fi maxali jarin yaa saailii marka mar inaad ogaatid waa loo baahan yahay thaqaafadii hore aad wadatid oo munaada inuu hadii uu yahay munaadaha mudaaf ama shabiihun bilmudaaf ilayhi ama nakira hayra maqsuuda hadii uu munaadaha yahay mansuubaadka uu kamid yahay khilaaf la hadduu mufrad caalam iyo nakira maqsuuda u yahayna mabniyaadku ku jira marka thaqaafadaas inaad haysatid waay hadda yaadi xarfunidaa hadii uu yahay maa munaado waay munaadahan muxuu yahay marka mudaaf waay liannahu saail yaa saailan ay ahaan lahayd ya baa loo idaafeeyey marka haduu munaada mudaaf noqdo xukumkiisa muxuu ahaa waxa weye annasbu ah, marka in la nasbiya nasbadii inay ka muuqato saailan layidhah waxaa u diiday yaa lmutakalimaa la xariirsatay haddii yaa la xariirsato lafdiga waa laga hoos dhigaa liajli muraacaati ilyaa macno ahaana waa la kordhigaa oo yaa saailan ay la ecraab tahay sidaa u faham yaa ghulaami kalaami maqaali ay la ecraab tahay yaa xarfu nidaa saailii munaada saailii munaadan mansuub wcalaamatu nasbihi fatxaة mqadaraة calى ma qabla ya mutakalim manca min duhuri xarakaة tanaasub saaili mudaafu ya mutakalim mudaafu ilayh mabniun calى sukuni fi maxali jari can اlkalaami can xarfu jari alkalaami ismu majruur bcan wcalaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirih aljaaru wاlmajruuru can اlkalaamidaas mutacaliq bisaaili lannu saail waa isim faacil wa ayadoo munaada mudaaf ahay hadana min xayثu اshtiqaaq isim faacil ka tahay sa'ala waa ficil maadi saa'il waa isim faacil mas-uul waa isim mafcuul su-aal waa masdar saas inaad ula socotidaa la rabaa ayib aljaaru wاlmajruur mutacaliq bisaa'ili almuntadimi sifaة lilkalaam fiiri can ilkalaami i weydiinayo kalaamkii almuntadimi tixnaay marka fiiri kalaamkii haddaan laqbada ku iraahdo inay sifo tahay ogow waa istilaax ay soomaalida u samaysa waa mashaaikhdii wax noo laqbeyn jirta almuntadimi صifaة lilkalaam wa صifaة اlmajruuri majruur calaamatu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirih xada tamyiiz mansuub calaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi wa nawca alwaaw xarfu caطf nawca macطuuf calى xadan aad dhihi karta ama macطuuf calى xadi wاlmacطuuf calى mansuubi mansuub calaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirih ayib wa ilaa kam yanqasimu tamyiiz waa noo imaa doonaa baabkiisa mansuubaadkuu kamid yahay wa ilaa alwaaw xarfu caطfin ilaa xarfu jarin kam ismu majruuru bilaa mabniyun cala sukuuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru wa ilaa kam yanqasimu macطuufu cala اlkalaam yaa saaili can اlkalaami i weydiinayo wa ilaa kamna i weydiinayo marka can kalaamidaasay jaar majruurkan oo ilaa kamta ah waxay ku cadfan tahay kalaamkaasay ku cadfan tahay yanqasimu ficlu mudaaricu marfuucu wa calaamatu rafcihi ama waxaa leedahay yanqasimu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi can الnaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilى الnowci wa ilaa kam yanqasimu nawcuga ayb wاljumlaة min alficli wاlfaacili yanqasimu صفة لموصوف محذوف تقدير إلى كم qسما ينqaسم لأنه كمta استفاamyada ah تميiز منصوبay قاadtaa waxaa laleeyahay كم عبدا اشhtaraytahu كم ناaqة بعtaha أyada waxaa weya كمta استفاamyada ah waxa weeyaan اسم منصوب oo مفrad ahay qaadataa marka مaعنihi waxay ka dhigan tahay و إلىa كم qسما imise qسmibo yanqasimu marka yanqasimudaas waxaa weeyaan jumla min alficli wاlfaacili صifaة limawsuufi maxduufi taqdiru qisma yanqasimu saasay noqonaysa waxaan kaa soo iloobay jumladan wastamic maqaali jumladaas waxaad leedahay wاljumlaة min alficli wاlfaacili macduufaة cala jumlati fafham kalaami jumalka waa la isku cadfaa saasaad leedahay ismac hudiita rushda maa aquulu wafhamu fahma man lahu macquulu ismac ficlu amrin mabniyu calى الsukuuni wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta ismac anta waay ficilka amar hadaad tiraa mabniyun calى الsukuun wax kaloo lagu weydiin kara male lannahu asalka ficil amr waa mabni waxaana asal u ah hadii hadana in sukuun lagu binayo idrib ismac idhab uqtul undur ficil amr waay marka waxa weeyaan ismac ficlu amri mabniyu calى الsukuni wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu anta ayb wاljumlaة min alficli wاlfaacili oo ismacdaas ah waxa waaye jawaab lilmunaada yaa saailii can اlkalaami ismac sidaas oo kale w oo waxaa laleeyahay eh, jumladaas waa jawaabtii munaadaha waay hudiita rushda hudiita ha lagugu hanuuniyo arushda rushdigana waa hanuun waay arashaad iyo rushdi iyo wixii tiraabo marka fiiri hudiita ficilka maadi haddii awalka laga godo maa qabla aakhirkiisa lahoos dhigo mabni lilmajhuul waa hudiitaha lagugu hanuuniye haddii ficilka uu ahaan lahaa ficil musamaa waxaa la dhihi lahaa hadayta laakiin hudiita haddii la yidhi waxaa lamid tahay adigoo hudiya faqad hudiya ilaa siraati musta hudiya waa la hanuuni ficilkaas faacilkiisu waxaa weeyaan waa maqan yahay naaib ulfaacilka booskii la keenay hadda marka hudii aada leedahay hudii ficlun maadin mabniyun lilmajhuuli mabniyun cala sukuuni litisaalihi bidamiir rafci lmutaxariki wataau naaib lfaacili hudita wataau naaib lfaacili mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin aلrushda mafcuul bihi mansuub calaamaةu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi akhirih ayib marka fiiri ismac maqal hudiita rushda hanuun ha lagugu hanuuniye maa aquulu marka fiiri ficilkan hadaa yatacadaa ilaa mafcuuleyni faacilkii waa maqan yahay booskiisi waxaa la keenay naaib اfaacil oo taadaas ah marka faacilka allah waay wax wax hanuuniyaa waay allahu tacaala meeshii laga dhihi lahay hadaaka allaahu arushda ilaahay hanuun ha kugu hanuuniyo ama hadaaka allaahu ila arushdi hadday asalkeedii ahayd arushdadaas meeshii mafcuulu bihi aan ka ciraabn waxaa la dhihi karaa mansuubun binasci alkhaafidi oo macnaheedu hudiita ila arushdi ay macnahay imaan karta marka fiiri faacilka waxyaalaha loo gooyo waxaa kamid eh imaa lilcilmi bihi ama waxaa loo gooya liljahli canhu hadaa tirahd hadirtaan suriqa almataacu hadaa tirahdid mataacdi waa laga xaday waad leedahay faacilki waa la gooy maxaa loo gooy liljahli canhu haddii aad taqaana cidda alaabta kaa xaday waadba iska difaacile sooma ah markaas liljahli waay marna waxaa loo gooyaa lilcilmi bihi sidii aan horey usoo sheegnay wakhuliqa alinsaanu daciifan khuliqa alinsaanu baa la abuuray yaa abuuray allah maxaa loo xadfay lilcilmi bihi liannahu laa khaaliqa ila allahu tacaala marka hudii ficlun maadin mabniyun lilmajhuuli mabniyun cala sukuuni litisaali bidamiir rafci lmutaxarik hadda maxaan u niriyey mabniyun liannahu asalkii waxa waaye ficil kastoo maadi a in fatxa lagu beneeyo oo ay noqoto maxaan ku iraahdaa daraba samica qatala saas inay noqoto ficilkii oo mathalan samica ahay haddii taa ulfaacil la xiriirsato waxaa la diidayaa inay fataxaad wada ay wada noqdaan oo hadhow la dhihi maayo samicatu lama dhahay laakiin samictu ale ficilka akhriskiisa waa la reebay waxaa loo reebay karaahata tawaali alxarakaat oo siintii oo kordhigan miimtii oo haddana xarakaysan haddii cayntii la xarakeeya tadin ay xarakaysan tahay samicaatu ay noqon lahayd waa culus tahay marka si culayskaas looga badbaado yaa ficilka aakhirkiisaa la reebay laysa liannahu yastaxiqu sukuun inamaa bictibaari ma tasala bihi min taai alfaacili damiir rafci mutaxarik waxaa loo yaqaanaa tada faacilka iyo nuuntaas oo darabna oo kale nuun cadama ama nuun mutakalim eh, waxaa lamid e nuunu niswa oo kale haday la xariirsato marka taaulfaacil hadii la yihahdo ama ha kor dhignaato darabta darabti darabtu darabtumaa darabtuna kulli waxaa laisku magacaabaa taaulfaacil la yihahdo marka iyada sidaas awgeeda waxaan leenahay mabniyin calى الsukun lاtisaali bdmir rafc mutaxarik w taa faacil ma dheheysa naaib اfaacil baad leedahay naaib اfaacil mabniyu calى fathi fi maxali rafcin waxaan fii maxali rafcin ulanahu fi fii maxali nasbi aanan u dhihin liannahu tadan waxay ka joogtaa naaib اfaacil naaib اfaacil marfuucaadkuu kamid yahay maadaama tadi damiir ay tahay mabniyaadka ay kamid tahay lafdiga kama godnaan kartee maxalkaa laga godaya haddii meeshaas hadda aad aad isim daahir keeni lahayd hudiya muxamadu arushda ala dhihi lahay hudiya muxamadu muxamadu naaib اfaacil marfuucu calaamatu rafci dama daahir ala dhihi lahay naaib faacilkaas isimka daahirka abooskiisa maanta tadaasaa la keenay icraabtii inay qaadato waa marka fii maxal rafcin saasaa loo leeyahy maa aquulu maadaas hadda fiiri mafcuulu bihi waa ismac maql ma aquulu wاljumlaة hudiita rushda wاljumlaة hudiita rushda wاljumlaة min alficli wa naaib اlfaacili laa maxala laha min alicraab liannaha jumlaة muctarida jumalka oo maxalka craabta aan ku lahayn waxaa kamid a jumla اctiraadiya qaala muxamadu salى اllahu عalayhi wasalama inama aacmaalu biniyat hadaa tira jumladan sala allahu alayh wasalam jumla muctarida waa ducaa'iye ah hadda sidaas oo kale waa jumladan hudiita rushda waa jumla kala dhex gashay muctarida waxay kala dhex gashay ficilkii iyo mafcuulkiisii oo ismac maqal maa aquulu saasay kalaamka iska ahaa ismac maqal maa aquulu waxaan ku leeyahay maqal saasuu ahaa hudiita rushda marka dhammaystir waay jumla ducaa'iya oo muctarida waay marka ismac ficl amar wlfaacilu damiir mustatir wujuban taqdiiru anta ma ahayno maa mafcuulu bihi maa ismu mawsuul bimacna aladii mafcuulu bihi mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin mawsuulaadka waxaan mabni u leenahay mawsuulaadka waxay kamid yihiin mabniyaadka mawsuulaadka waxay u kala bixi doonaan mid khaas a ah iyo mid caam oo mushtarag ah midka khaaska waxa waaye aladii oo mufrad mudakar gooni u leeyahay allatii oo mufrada muanatha ay gooni u leedahay alladaani tahniye gooni u leeyihiin aladiina jamac uu leeyahay alatii muanath uu leeyahay jamaca sidaas khaasaa la yidhaahda midna waxa waaye mushtarag oo man iyo maa iyo al iyo maadaa iyo duu oo reer daya agteeda iyo waxa waaye mushtarag waaye maadaas waxa weeyaan mufrad waa ku dhici kartaa tafniya waa ku dhici kartaa jamac waa ku dhici kartaa waxaa weeyaan macnaheeda waxaa kuu xadidaya jumlada ay ku jirto hadda maadan waxaa lagala jeedaa bimacna ladii bimacna latiina ma aha bimacna ladiinana ma aha bimacna ladaynina ma aha waxaa kuu diidayo jumlada ay ku jirto fiiri ismac maa aquulu aquuludaas aquuluhu ay ka dhigan tahay marka maadi inay bimacna ladiid eg tahay jumlada ka dambayso silad ah kuu cadaynayso marka maa waxaad leedahay ismun mawsuulu bimacna aladii mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin mafcuulu bihi ismac maqal maa maqal wixii la maqla ayaa mafcuul eh. ayib aquulu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri fiiri craabta way soo noqnoqona aquuludii aan craabta kusoo bilownay iyo tan isku craab waay midii hore hadaad ku dhibtooti tan hore waad kaga durdurinaysa wاlfaacilu aquulu damiiru mustatirun wujuba taqdiiruhu ana ismac maa aquulu mualifka dhahaya aniga waxaan ku dhihi doonaa maqal wاljumlaة min alficli wاlfaacili aquulu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul jumlada oo oo silaة اlmawsuul dhacda ama ismiye ha noqoto ama ficliye ha noqotee waxay kamid tahay aljumal alati laa maxala laha min alcraab ayib wاljumlaة min alficli wاlfaacili aquulu io ana silaة اlmawsuul laa maxala laha min alcraab wاraabitu bayna almawsuuli waasila addamiir اlmaxduuf waxa weeyaan lama dhihi karo mawsuulka hadda fiiri jaaa aladii qaama abun hadaa tiraahdeed jumladan qaama abun mawsuula aladii uma noqon karto liannahu waxaa weeyaan qaama abuntaas aladii wax ku xiraya ma haysato laakiin hadaa tirahded jaaa aladii qaama abuuhu hadaa tiraahdeed jumlada aladii iyo qaama abuuhu damiirkaas oo abuuhu ku jira isku xiray marka waxaa lagu leeyahay meeshatan aquuludaas waxaa ka maqan aquuluhu damiir aha ka maqan damiirkaas aquuluhu ah fiiri yaأkulu mima taأkuluuna minhu wa yashrabu mima tashrabuun uu ilaah yiri maada hadda waa mawsuulo yaأkulu mima taأkuluuna minhudaas waa waa damiirkii silatu isku xiri lahay iyo mawsuulkeeda wa yashrabu mima tashrabuuna minhu ay aydana ahaan laheed waa laga xadfi horaa tusinayso marka fiiri hadda fiiri aquuludaas inay damiir wadato waxaa ku tusinaya wafhamhu midii ayada lagu cadfayaa damiirkii wadato marka tan oo damba damiirkeeda tan hore ku tusinayso asalkeeda waxay ahayd ismac maa aquuluhu waxaan dhihi doona maqal marka wاljumlaة min alficli wاlfaacili laa maxalaha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul wاraabidu bayna الsilati wاlmawsuul aلdamiiru اlmaxduufu almutasilu bilficli aquuluhu damiirkaas mafcuulu bihi waay aquuluhudaas oo oo ficilka oo faacilkeedana ana u yahay mafcuulkeedii aquuluhu hadaas waay ayb wfhamhu alwaaw xarfu caطfin ifham ficlu amri macطuufu ifham ficl amr mabniun calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta wafhamhu fiiri aquulu ana ifham anta saas waay ayib wاlhaau mafcuul bihi mabniyu calى اdami fi maxali nasbi wafhamhu ayib wاljumlaة min alficli wاlfaacili wafhamhu macطuufaة calى jumlati ismac ismac hudita rushda ma aqul wafhamhu ma dhehaysid wafahmuhu macطuuf calaa aquul isma laha kana ficil mudaaric oo mustanaf a waay laakiin ismac maqal wafhamhu labadaasa isku cadfa fahma mafcuulu mulaq idribhu darban oo kale lamid tahay fahma mafcuulu mulaq mafcuulu mulaq mansuubu calaamat nasbi fatxa daahira fahma mudaaf man mudaafu ilayhi bimacna aladii mabniyun cala asukuuni fi maxali jarin fahma man fahma shasi ladii fahma aladii lahu macquul mantaas waa mawsuula sidii maadi ay lamid tahay mawsuulaadka mushtaraga waadan soo sheegnay maa iyo man iyo maadaa iyo daa iyo maxaan ku irahdaa iyo al ay kamid yihiin marka waxay lamid tahay wafhamu fahma fahm fahma aladii lahu macquulu fiiri mantaas bimacna ladii ay meesha u fadhisaa marka fahma mudaaf man mawsuul bimacna aladii mudaafun ilayhi mabniyu cala sukuni fi maxali jari lahu allaamu xarfu jarin walhaau damiiru mutasil mabniyun cala dami fi maxali jarin waljaaru walmajruuru mutacaliqu bkhabari mutaqadimi maxduufin taqdiiruhu kaa'inu macquul mubtada muahar marfuucu calaamatu rafci dama daahira wاljumlaة min almubtada'i اlmuahari wاlkhabr اlmuqadami oo lahu macquul laa maxala laha min alicraab liannaha silaة اlmawsuul wاraabidu baynahuma adamiir fi lahu lahudaas waxay u laabanay damiirkeeda manti ay u laabanaysaa khulaasaة اlqowl manti waa mudaafu ilayhi lahu waa mubtada khabr muqadam macquul waa mubtada muahar jumladan oo mubtadaha muaharka iyo khabarka muqadamka ka kooban laa maxala lahaa min alicraab liannaha silat lmawsuuli mantaas silahadaa tira hadda fiiri waxaa la yidhaahdaa mawsuulka macaariftuu kamid yahay walaa yakuunu min almacaarifi ila idaa kaana mustaxiban silatahu haddaa tira hadda jaaa baa yimid waa lagugu qoslaya aladii macnaheeda maxay tahy marka haddaad tiraahda jaaa aladii darabanaa amsi haddaad tiraahdi waa la gartay markaas ninkii waxaana lagu gartay aladiidii waxaa lagu gartay siladan la xariirto darabadanaa ah marka fiir haddii aad dhileed wafhamu fahma man haddii la dhihi lahaa macnama keen laakiin lahu macquulnay wax ku keentay marka E, sidaasa ay caraabta tahay waxa weyaan craabtu way soo noqnoqo doontaa e, waxaadna ku garan kartaa keli a inaad macnahana fiirisid labada baaboo horena isku dhibtid qawaacidii hore ajrumiga mutamimkana laguu sheegayna aad fahamsan tahay hadda asmaa mawsuula waa soo sharaxnay laba qeyb inuu kala baxaan xugumkeeda in mabniyaadka tahay in mawsuul kasta sila u baahan yahay siladaas in marna jaar majruur noqoto marna daraf ay noqoto mar jumla ismiya ay noqoto marna jumla ficliya ay noqoto hadda lahu macquulun waa jumla ismiya oo waxay lamid ahay jaaa aladii jaariyatuhu maxaan ku iraa daahibatun oo kale ayay lamid tahay oon horey usoo sheegna ayb intaas waxa weeyaan waa baabkii muqadimada ahaa baab اkalaami xad اkalaami ma afaada اmustamic naxwu sacaa zaydu wcamru mutabic ayb wanawcuhu اladii calayhi yubnى ism waficlu huma xarfu macna musanifku wuxuu ku leeyahy xad اlkalaami kalaamka tacriifkiisa waxa weeyaan maa afaada اlmustamica ninka dhagaysanaa wax wax u faa'iideeyo yaa kalaam la yiraahdaa kalaamka naxwiyiinta waxaa loo yaqaanaa maa taxsulu bihi اlfaa'ida marka aad ku hadlaysid ninka ku dhagaysana hadduu wax kaa faa'iidaysto waxa weeyaan kalaam waay haddii ardadii oon fasalka fadhina aan iraahdo qadima alustaadu haddaan iraahdo ustaadkii waa yimid dadki i dhegaysanayo waxaan u sheegay waa fahmeen wax bay ka faa'iidaysteen intaasaa kalaam la yihahdo hadaan idhahdo alustaadu qaadimun jumla ismiya aan u bedelo wax laga faa'idaysana waay laakiin haddaan idhahdo alustaadu alladii jaaanaa bilamsi haddaan idhaahdo maxaa laga faaidaysta alustaadu ustaadkii aladii ustaadko jaaanaa bilamsi noo yimid hadalkii weligu sii socdaa wax ma faaidaynin marka kalaamu luga kalaamu naxwiin waxaa la yihahdaa maa afaada almustamica ninka mustamica meeshuu musanifka ka dhihi lahay kalaamu naxwiyiin huwa alkalaamu huwa alafdu almurakabu lmufiidu bilwadci meeshuu ka dhihi lahay waa laguu soo gaabi maxaa yeelay kalaamku mufiid ma noqonayo ilaa idaa kaana lafdan murakaban labadaas hore haddayna tawafurin kalaam maba noqon karabo mufiid ma noqon karo marka intii hore lagaaga soo sheegi lahay meeshii u dambaysaa lagaaga qabtay alkalaamu maa taxsulu bihi اlfaa'ida lilmustamici saas waay ninka ku dhageysanayo wuxuu wax ka faa'iidaysto ou ninkan waxbuu ii sheegay u yidhaahdo haddaad ku hadashid kalaam weeyaan meeshii laga dhihi lahay alkalaamu maa afaada faa'idatan yaxsunu الsukuutu calayha min almutakalimi wasaamici bxayثu laa yantadiru shayئa aakhar waa tii aan hore usoo niri ninka mutakalimkana wuxuu ku aamusi karo u yidha xasha wax baad sheegtay isdhihi karo ninka wax kaa dhagaysanayana u wax ka faa'iidaysan kara haddii la hela kalaamaa lagu magacaaba marka kalaamkaas siduu mufiid ku noqdo waxaa ka horeyso wax lagu dhawaaqo oo xuruuf leh haddana murakab oo markuu ugu yaraado ficili faacil ama mubtadii khabar iska saaran inuu ahaado intaasuu faa'iida lagu heli karaa marka musanifka waxa weeyaan biikhtisaar shadiid wuxuu nooga soo qabtay meesha ugu dambeysay xadulkalaami kalaamka xadkiisa ama kalaamka naxwiyiinta waxaa la yidhaahdaa maa afaada almustamica maa kalaam weeyaan ay ladii afaada almustamica ninka mustamica wax u faaideeyo ideeyo naxwu ay mithlu naxwada jiha waa noqotaa mithlu waa noqotaa macaani todoba ay ku timaada jiha bay noqotaa hadda naxwdaas bimacna mithli yani yacni mithlu qowlika sacaa zaydun zayd baa tagay wa camrunne muttabic waa mutabicun waa raacay hadda haddaa aan iraahdo meel baan wada fadhinaa dadkii aan leeyahay war ninkii zayd ahay waa baxay camarna waa raacay haddaan iraahdo yani ninaan isla wada naqaano zayda nala joogay marka dhalinyartii nala fadhisaan u sheega waxaan leeyahay ninkii zayd ahay waa tegay ninkii camar lagu magacaabayna waa raacay soo hadal laga faa'iidaystay ma aha dadkan waxaan u sheegay zaydna inuu baxay camarna uu raacay aan u sheegay hadal la faa'iidaysan karo waay kaasaa waxaa la yidhaahdaa buu ku leeyahay kalaamkaasaa la yidhahdaa marka sacaa zaydun waa kalaamkii oo maanta ficil iyo faacil ka kooban wa camrun mutabicne waa asagoo jumla ismiya ah kan hore waa jumla ficliya kan dambana waa jumla ismiya marka kalaam waxaa ugu yar oo kalaam laga heli karaa ima an yatarakaba min ficlin wa faacil ka sacaa zaydun ama min ismin wa ismin aakhar camrun mutabic mubtada iyo khabar waay markaasuu musanifku wuxuu iri wa nawcuhu kalaamka noocyaalkiisine alladii nooco yubnaa calayhi lagu dhiso asiga kalaamka noocyaalkiisa ama aqsaamtiisa waxa waaye ismun wa ficlun huma xarfun weeyaan saddexdaas you u qeybsamaa kalaamkii bimacnaa kalaamkii yaa u qeybsama ma ahane kalaamka in la helo wuxuu ka koobmi karaa saddexdan macnaha waxa weeyaan ajzaahu meeshii aan ku tilmaami jirnay bimacnaa hada alkalaam aladii taxadahtuhu canhu yatarakabu min hadihi اlashyaa ima min ismin wa ficlin aw min ismayni aw min ismin wa ficlin wa xarfin oo iswadato laakiin macnaheedii ma aha kalaamkii waxaa lagu heli karaa inuu isim keligiis kale ama noqdo haddaan soo niri maa afaada almustamica hadda hadda dad intan u soo galo oo meel fadhiya aan iraahdo caliyun aan iraahdo markaasaa le cali maxaad ka wadaa caliyun qutila miya caliyun saafara miya caliyun bakaa miya maxaad ka wadaa cali baa lagu leeyahay keligiis marka isim keligiis ma noqon karo ficil keligiisna ma noqon karo oon faacilka loo qadarayni wahaakada marka wa nawcuhu bimacnaa ajzaauhu alatii yatarakabu minha alkalaam ismun wa ficlun huma xarfu macna huma xarfun waa jaaa limacnan meeshii la dhihi jira waa xarafkaa wuxuu u kala baxaa xarfu lmabna iyo xarfu lmacnaa buu u kala baxaa ama xarfu macnaa iyo xarfu lhijaa hadda alif iyo ba iyo ta iyo tha haddii la yihahda xuruuf lhijaa baa la yihahda xuruuf lhijaa juz-un min alkalima walaysa juz-an min alkalaam hadda fiir haddaan idhaahda muxamed muxamed waxaan leenahay wuxuu ka koobmaa xuruuf lhijaa miim xaa miim daal xuruuf lhijaa afar xarafuu ka koobmaa haddii gooni loo bixiyo macno ma keento bikhilaaf xuruuf mabnaa xuruuf ilmacnaa xuruuf ilmacnaa waxa weeyaan waxa weeyaan waa shay mustaqil ah macnana gooni buu keenayaa hadda haddii aan aan zaydun qaaimun haddaan hal aan geliyo xaraf ah oo hal zaydun qaaimun aan irahdo halti waxbay soo kordhisay macnay soo kordhisay haddii aan oo xaraf nafyi maa zaydun biqaa'imin haddaan idhaahdo maadi oo xaraf ah maado xarf way noqotaa mawsuulay noqotaa istifaamiyay noqotaa shardiyay noqotaa qofka waxaa rabaa madaxiisa inuu ka shaqaysiiyo marna waa shardiyo wamaa tafcalu min khayrin falan tukfaruuh waa maa shardiya ah u marna mawsuulay noqotaa waa midi hadda maa aquulu iyo aan soo lahayn mar shardiyay ee macnaha waxaa weyaan istifhaamiyay noqotaa oo haddaan ku yihahda maa taquulu maxaad leedahay haddaan ku ihahda maad istifhaamiye waay intay xarafkiini waa isku mid laakiin macaanidii waxaa ku xadidaysa hadba siyaaqa waay marka huma xarfun macnaa ay xarfun jaaa limacnan xaraf oo jumlada ou gala macno ku kordhi karo waatay noo imaan doonto xaraf waxaa la dhihi doonaa maa dalla calaa macnan fii gayrihi wa min annaasi man yaquulu io annaasu yaquuluuna haddaa tira waa kala duwan tahay wa min annaasi haddaa tira dadka qaarkiis haddii tira annaasuna dadkii oo dhan ay noqonaysaa marka in minti wax soo kordhisa marka isimka iyo ficilka iyo waxay noogu imaan doontaa mid kastaba baabuu kaga hadli doonaa marka maanta wuxuu noo sheegay tacriifu kalaami naxwiyiina ou nagu yiri huwa maa taxsulu bihi lfaaida kalaam naxwiyiin waxaa la yihahda wixii faaida lagu heli karo marka marka fiiri marka waan icraabaya laakiin laqbadi ka faham xad kalaamka xadkiisa ama tacriifkiisa hi maa weeyaan fiiri maadi inay khabar tahay taas u faham xad اkalaami kalaamka tacriifkiisa maa weeyaan afaada اlmustamica ninka dhegaysanaa u faa'iideeye naxwu qowlika weeyaano sacaa zaydun zayd baa tegay wa camru mutabic sacaadaas e, macaani badanay leedahay orod e, sucid socod fascow ilaa dikri اllaahi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumcati fascow ilaa dikri اllahi sacigaas bimacna almashya lagala jeeda orod ma ah waxaa kugu daliil ah eh, nabiga inuu naga nahya haddaad salaada u imaanaysiin waxaa li ituuhaa eh, eh, wa antum tascawna wacalaykum asakiinatu walwaqaar sakiina huduu waay marka salaad marka loo soconayo in tartiib loo socdaa la rabaa orod ma aha sacyiga lagaa rabo waxa weeyaan isdiyaar garayn qabla lwaqti isu diyaar garaysa ee ma aha markuu waktiga galo kadib aan aan kushlayna lagaama rabo ayib marka fiiri xad اlkalaami xadu mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi xad mdaaf alkalaami mudaafu ilayhi majruur calaamatu jiri kasrat daahiraة fi aakhirihi xad اkalaami kalaamka xadkiisi ninka markuu mubtada yahay xadu mubtada alkalaami khabar u iska leeyahy asoo hoos dhigan o iska leeyahy khabar khabar maa hoos dhigmo maya ayib haddii aad tira alkalaami ma hadalkii ha dhammaystirmo xadulkalaami kalaamkii haye say kalaam khabarku noqon kartaa markaan fiiri waa inaad macaanida dhadhamisaa xadulkalaami kalaamki xadkiisa he maa weeyaan marka maa ismu mawsuul bimacna aladii mabniyun cala الsukuuni fi maxali rafcin khabaru lmubtada xadulkalaami maa weeyaan afaada ficlu maadin mبني على الفتح والفاaciل ضمير مستتر جواaزا تقدير هو mا أفاada هuوa فاacilkii waxa weeyaan maadaas u laabana mا أفاada هuوa المستمعa مفعuل bه منصوب cلاaمة نسبه فتحة ظاaهرة في آkhرihi أفاada المستمعa أيوة marka aan kugu celiyo xadu waa mubtada ma mawsuul bmacna اladي mabniyu calى الsukuni fi maxali rafcin khabr mubtada afaada ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilaa ma almustamica mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli bihi laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuuli wاraabiطu baynahumaa alfaacilu fi afaada fiiri maadi waxaa u laabanaya faacilka afaada huwa ayaa maadi u laabanaya jumladan afaada waxay ka mid tahay tirso jumlada mubtadaho istinaafiyada ah jumlada silada dhacdo jumlada oo muctaridada dhacdo waxay kamid tahay todobada jumlo laa maxala lahaa min acraab la dhihi doon hadda jumlada hadalka lagu bilowda aquulu jumladeeda hadda waxaan laa maxal liannaha mustanafa ayib hudiita rushde waxaan ihi jumla muctarida weeyaan silatu lmawsuuli lahu macquul iyo afaada almustamica iyo kulligeed waxaan ihi jumla silatu lmawsuul ah waa laa maxala laha min alciraab naxwu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiruhu wadalika naxwu aad leedahay naxwdaas daalika midka aan kuu soo sheegay naxw mithlu qowlika weeyaan marka naxwdaas waa khabar mubtada maxduuf ood soo qadarinaysa ayib naxwu markii la yiri waa isim aan la tanwiininin maa bacdigiisa mudaaf inuu yahay marka laba xaalaa la dhihi karaa naxw mudaaf sacaa zaydu wacamru mutabicun mudaafun ilayhi majruur wacalaamatu jarihi kasra muqadara manaca min duhuri xarakat eh, alxikaaya taas hadda inaan rabo maanta ku hormari ma iska dhaaf mid sahlanaan ku icraaba naxu mudaaf wاlmudaafu ilayhi maxduuf taqdiiruhu naxwu qowlika aan leenahay marka naxwu mudaaf qowli mudaafun ilayhi majruur calaamatu jari kasra daahira qowli mudaaf wاlkaafu mudaafu ilayhi mabniun cala fi maxali jarin naxwu qowlika aan niri marka naxwdu waa mudaaf mudaaf ileyhina waa maqan yahay liajli wasni shicri baan loo keeni karin oo haddaad tiraahdeed naxwu qowlika sacaa zaydun camru mutabici waa wasankii waajabaya marka waxaan ihi naxw waa mudaaf mudaaf ileyhigi waa maxduuf siyaaqaana laga fahmay sacaa zaydun wa meeshii al alfatxi laga dhihi lahay alifa maanta meeshii joogo alifna icraabka ma muuqan karto see loo icraabaya ficilka maadi alaslu an yubnaa cala alfatxi daraba qatala samica dahaba nadara ficlun maadin mabniyun cala alfatxi baa laleeyahay hadda ficlu maadin ay dadka iska yihaahdaan ficlu maadin khata waay ficlun maadin inaad tiraahdid waay icraabtiyaa icraab usii baahan ayb marka maxaad leedahay sacaa ficlun maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin cala alalifi manaca min duhuriha tacaduru fatxadii muuqa lahayd maanta ma muuqo kartoo alifa ficilka u dambeeyo aliftaasaa waxaa waa laleeyahay u niyeyso kordhig inuu meesha ku jiro kordhigi inuu meesha ka maqnaado waxaa keentay aliftaas awgeed alifti waxa waa waa xajaru malsa sibsib waa wax kuma istaagi karaan marka maxaa la samaynayaa fadxadii waa qadaraynaa oo waxaa weeyaan annaga oo nidhi sacaya oo kale yaan isaga qadaraynaa marka waxaan leenahay sacaa ficlu maadin mabniyun calaa fatxati muqadara cala alalifi manaca min duuriha tacaduru zaydun faacilu marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili sacaa zaydu fi maxali nasbi maquul qowl maxduuf naxwu qowlika aad ku qowshay sacaa zaydun aad ku tiri naxwu qowlika qowlkaadii wixii lahal a weeyaan ood ku qowshay sacaa zaydun baa tagay aad tiri marka jumladaa sacaa zaydun waxay lamid tahay fi maxali nasbi mafcuulu qowl adoo yirahay lamid tahay masdarkaas oo kale maquulu qowl bimathaabati mafcuul wa wcmru alwaaw xarfu caطfi camru mubtada marfuucu bاlاbtidaa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi mutabicu khabru mubtada marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi ninka ardayga wuxuu leeyahay war sheikha mutabicun muxuu leeyahay waaba kana mutabic weeyaan mutabicaas waqf waay hadaan ihahdo qaama zayd hadaan ihahdo ma ah zayd inuu reeban yahay laakiin shay carabta waxay taqaanaa shay kastoo lagu istaaga waa la reebaa hadda fiiri quraanka bismi اllaahi الraxmaani الraxiimi alxamdu lilaahi rab ma banaano bismi اllaahi الraxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin aad leedahay markaad ku istaagaysa waa reebay laakiin reebtiinkaas icraab ma aha rabi اlcaalamiina a icraabti ah bismi اllaahi الraxmaani الraxiimi a icraabti ah marka wa camru mutabic mutabicun waa icraabtiisi laakiin waxaa waaye waa lagu istaagay isimka haddii uu munawan marfuuc yahay ama munawan majruur ou yahay sukuuna lagu istaagaa haddii munawan mansuub ou yahayna alifaa loo badela haddaad tirahda raaytu zaydan ku istaag haddii lagu yihahda raaytu zayda aad leedahay caliiman xakiima ma banaana ina allaha kaana caliiman xakiima ku istaag hadaa lagu yihahdo ina allaha kaana caliiman xakiim ma waxaa lgu leeyahy waa munawan mansuub alif u bedel caliiman xakiima laakiin in allaha caliimun xakiim ku istaag caliimun xakiimun ku istaaga dil caliimun xakiim aada leedahay marka camrun mubtada mutabicun khabarun mubtada waljumlatu min almubtada'i walkhabar camrun mutabicdaas macduufatun calaa jumlati sacaa zaydun sidaasay ay isugu cadfan yihin hadhow waxaan ku dhici doonaa markii ciraabta aan baranno sacaa ficil maadi zaydun faacil wa camrun mubtada mutabicun khabar aan ku dhigi doona laakiin maanta waan kuu tafsiirinayaa sidii aad u garatid marka dambo inay mubtada in lagu dhamaystira aadan u baahnayn fiiri marka wa nawcuhu aladii calayhi yubna ismun wa ficlun huma xarfu macnaa hadda fiiri wa nawcuhu nowciisa hadda mubtada waay wa nawcuhu nowciisa ayib aladii nooco calayhi yubnaa kalaamka lagu dhiso ismun weeyaan fiiri marka khabarka meeshuu dhacay laqbada haddaa raacdid waxa weeyaan icraabta inaad garatid maalinka dambe waxaa imaan doonto in abyaadda lagu laqbeeyo oy laqbahaas macnaheedii in lagu icraabo ay ka dhigan tahay marxaladaas waxay u baahan tahay inaad marka hore si fiican isu soo dhistid waxaan la gaari karin malaha wa nawcu nin oo faca wuxuu bartay haddaad aragtid waa baran kartaa laakiin raganimada waxay ku xiran tahay go-aan inaad leedahay keli ah nin waa daciif laba kelima markay dhibato oy dhibto maanta dhan wuu fikirayaa biribow haddana kusoo laabanaya haddana wixii a dhibaya waxaan waxaad keeni kartid male isaga tag buu leeya mar wuxuu ku leeyahay shiikhan waxmaba wax laga fahma ma jirto asiga ceebtiisu wuxuu rabaa dadkan in dul saaro marna waxa weeyaan garaado uusan gaarin buu isa sii oo kitaab weyn uusan asaaskeed soo dhiganin buu soo dhex fariistay markaasaa waxa weyaan eh, yaa wixii isaga dhexyaacayaan ama sheikhaa laga yaabaa qofkan mubtadaha inuusan u fiirin garaadaha uu ximbaarsan yahay uusan muraacaad u samayn khaladka meeshaas uu ka yimaada marka hadda fiiri waa nawcuhu nawciisa hi noocii aladii nooco sifo waay calayhi yubnaa kalaamka laga dhiso kalaamka waxaa laga dhisaa bimacnaa maa yatarakabu minhu kalaam hi smun weeyaan khabarkii waa kaas wa ficlun weeyaan waa ku cadfan tahay uma xarfun weeyaan macnan xarafkoo jaaa limacnan macno u yimid marka wa nawcuhu alwaawu xarfu caطfin nawcu ama alwaaw listinaaf waa dhihi karta hadaad hadalka bilaabatid nawcu mubtada marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi nawcu mudaaf walhaau mudaafu ilayhi mabniun cala dami fi maxali jarin waxaan mudaafu ilayhi aan uleenahay fi maxali jarin mudaafu ilayhi majruuraadkuu ka mid yahay wixii mabni ah ee mudaafu ilayhi booskiisa dhaca fi maxali jarin aan le haduu isim daahir dhici lahay hadda maxaa la dhihi lahay wa nawcu lkalaami ala dhihi lahay fiiri hadda isim daahir haddaad meeshaas keentid waa hoos dhignaan lahayd damiirkii isimka daahirka booskiisi yimidne fi maxali jarin ala leeyahay wax rabaa iska saarnaado nawcuhu nawcihi nawcaha iska dhadaad rabteed fii maxali jarin in lagu dhameeyaa la rabaa ayib aladii sifatu linawc mabniyu cala asukuuni fii maxali jarin ma aladii صifaة linawc صifaة marfuuci marfuuc ma dhehayno lannahu aladii mabniyaadka ay kamid tahay marfuuc lama dhahay mabni waay laakiin haddii isim kale booskiisa imaan lahay waxaa la dhihi lahay صifaة marfuuci marfuuc marka aladii sifat linawc sifat aladii sifat linawci mabniyun cala الsukuni fi maxali rafcin liannahu mawsuul calayhi calaa xarfu jar wاlhaau damiiru mutasilu mabniyu cala اlkasri fi maxali jarin bcalaa wاljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bima bacdahu yubna waxaa weye wa nawcuhu kalaamka noociisa aladii kalaamkoo yubna calayhi nooca lagu dhiso marka calayhidaas yubnaaday ku tacaluqda ayib yubnaa ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli marfuucu litajarudihi can الnaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafcihi damaة muqadaraة calى اlأlifi manaca min duhuriha tacaduru yubnaa iyo sacaa waa laba ficilo alif isugu wada dambeeyaan waxay ku kala duwan yihiin sacaa waa ficil maadi waa mabni yubnaana waa ficil mudaaric waa marfuuc wa acrabu mudaarican incaariya min nuuni tawkiidin waatu ibni maalig ou lahay marka ficil mudaaric haddii uu yahay mucrab waay asoo ficil mudaarica yow haddana mabniyu lilmajhuul ou yahay yabni ma dhihin musanifka yubna oo lagu dhiso uu ku yiri haddii yabni ou dhihi lahay ama nabni ou dhihi lahay annaga aan ku dhisna u noqon lahay ficil oo oo macluum ah marka ficilkii waa mar waa mucrab waa ficil mudaaric kow marka labaad waa mabni lilmajhuul ficilka mudaaric mabni lmajhuul waxaa lagu gartaa idaa duma awaluhu wa futixa maa qabla aakhiri yudrabu yusmacu yuqtalu yundaru haddii aad aragtid awalka inuu ka godan yahay xarafka u dambeeya kan ka horeeyana uu kordhigan yahay waxaad ogaataa ficil mudaaric mabni lmajhuul faacilkiisa waa maqan yahay haddii mabniyu lmacluum a yabni nabni abni ou noqona haddii laakiin yubna la yihahdo mabniy lmajhuul marka ficilka inuu mudaaric yahay inaad ogaatid hadduu ficil mudaaric inuu yahay aad ogaatid inuu mucrab yahay inuu ficilka mudaaric aad ogaatid haddii ficilka uu alif aakhirkiisa noqdane icraabtii ka muuqa lahayd inayna ka muuqan karin lagu qadaraa inaad ogaatid intii icraabta lagugu dhamaystira icraabta faa'iidadeeda saasay wax ku kala furfuraysa marka yubnaa ficlun mudaaricu mabniyu lilmajhuuli ko wa huwa marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratu cala alalifi manaca min duhuuriha tacaduru meeshii yudrabu badi ay ka muuqan lahayd rafcadeedii tan alifa u dambaysa kama maqnayso ayib wa naa'ibu lfaacili damiiru mustatirun jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ila nawci wa nawcuhu aladii yubnaa calayhi nawca calayhi cala alkalaam yubnaa nawci lagu bina calayhi cala alkalaam ko marka fiiri jumladan waljumlatu min alficli wa naa'ib alfaacili yubnaa laa maxala lahaa min alcraab liannaha silatu lmawsuul aladiidii mawsuul hadday noqotay silay u baahan tahay siladina jumladan yubnaa weeyaan ayib ismun khabaru mubtada dhe markaan wa nawcuhu nowciisa aladii calayhi yubnaa ismun weeyaan nawcidii mubtadaan soo sheegnay khabar weli ma aan u sheegin ismun khabaru mubtada marfuucun bilmubtadai sida raajixa ah mubtadaha ibtidaa lagu goda ibtida caamil macnawi a waay khabarkana mubtadaha gotay wa rafacuu mubtadaan bilibtidaa kadaaka rafcu khabari bilmubtada buu ibnu maalig yiri marka waxa weeyaan ismu khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirih wa ficlu alwaaw xarfu caطfi ficlu macطuufu calى اsm wاlmacطuufu calى اmarfuuci marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirih ثuma xarfu caطfi xarfu ثuma xarfu caطfi min xuruufi اcaطfi ay kamid tahay xarfu macطuufu calى اsmi wاlmacطuufu calى اmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirih xarfu mudaaf macnan mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu jarihi kasratu muqadaratun cala alif almaxduufati liiltiqaai saakinayni manaca min duhuriha tacaduru meelaha ugu dhib badan ay ka mid tahay fiiri isimkan macnaa ou ahaan lahaa isagoo macnaa ahayd yaa liri isimkan maanaa ma aha alna kuma jirto isimka hadduusan maalayansarifna ahayn alna ay ku jirin in la tanwiinay waajib waay isimkoo alif ay ugu dambaysay yaa tanwiin ay gashay aliftii waa reebneed tanwiinna waxaa weeyaan waa reeban tahay tanwiin waxaa layihaha nuunun saakina hadda fiiri zaydun haddaa tiraahdid isimkan munawan waay tanwiina ugu dambayso tanwiin waxaa layihaha nuunun saakinatun تلحq آkhر الاسم lفظا و تفاariqu khaطa markii lagu dhawaaqay marka macnan hadaan aan iraahdo nuuntii oo tanwiintii oo nuun reeban ahayd iyo isimkii oo macnaa ahayd oo alif ay ugu dambeysay labadii aa kulmay marka waxaa laleeyahy alif lama tanwiinin karo aliftii aa la gooy tanwiintii aa booskeeda la marka huma xarfu macnan ay noqona markii oo beytka la akrinaya shicir ahaan uma xarfu macnaa saas waay laakiin macnaadaas waxaa keentay liajli qaafiya oo ku istaagitaanka yaa keentay laakiin markii oo in la ciraaba la rabo uma xarfu macnan ay noqonaysaa xarfu mudaaf macnan xarafka hadda macna macno loo idaafay male laakiin shicirkaa yeela xarfun jaa limacnan waay macnan marka waxaad leedahay mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu jarihi kasratu muqadaratun cala alif almaxduufati liiltiqaa'i saakinayni manaca min duhuuriha tacaduru sidaas kor ugu xifdi hadhowti waad fahmi doontaa laakiin maantaoo kale inaad qoratid ku celceli korka xifdi maalinta labaad maalinka saddexaad maalinka afaraad albaliid yatacalam bitikraar haddii la yidhi adigoo faahime min baabi awla si fiican aa u fahmi kartaa marka sidaasaa la rabaa in ciraabti marka hore laysku dhibo sideedaa lagu xifdiyaa aad ba fahmayn hadaad rabti anigu waxaa aada noola yaabi jirtay mathalan daaliki oo kale yaa laleeyahay mathalan ama eh, maxaan ku iraahdaa eh, waxaa weeyaan darabaki oo kale kaafkaas waxaa laleeyahay ama darabaka kaafkaas waaa le mafcuul bihi mabniin cala fathi fi maxali nasbin markaasaan le warka fatxadi wayba ka muuqataa darabaka kaaftaas mafcuul bihi mansuuba calaamat nasbi madaxa daahirma laiska yirahdo maxaa mabni loo leeyahay marka mabniyaadka in la xifdiyo mucrabaadka in la xifdiyo qawaacidi daruuri waay ninka macnihi haduu fahmo shay min alqawaacid oo ajruumigii iyo wixii uu soo fahmane icraabtu way u sahlanaanaysaa intaas waxa weeyaan waa waa shayga daruuriga u ah haddaad labada maalmoodoo hore isku dhibtid waxa kale waxaad ogaataa in wax soo laablaaba doona inay ahaan doonaan sidaas ku ogow wbiاllahi tacaalى towfiiq wslى اllah wslama calى nabiyina muxamadi w aalihi w saxbihi ajmaciin